way ugu dambeyn doontaa waxaynu ugala jeednaa yacnii salaadihii ka midka ahaa salaadaha shanta si axkaamta gaarka a ah lahayd ayay tani ugu dambeyn doontaa waxa wixii dambe loo geli doonaa insha allahu tacaala salaado gaar ah oo aan salaadihii shanta ahayd kamid ahay ahayn salaadan jumcada <clears throat> musanifku raximah llahu tacaala xaggan dambe ayuu dhigay oo salaadihii gaarkaha sida ciidihii iyo kusuufkii iyo kuwaas iyo wuxuu salaatul salaatuljamaacadii iyo salaatulkhawfki iyo halkan ayuu keenay ciladan hore inuu ishaarnayo guud ahaanba markuu musanifku ka waramayo salaadahan axkaamta gaarka a ah leh salaadihii axkaamta gaarka a ah lahayd labay u qaybsamayeen kuwo salaadihii shanta uun ka mid ahoo laakiin axkaam gaara yeeshay iyo kuwo ka madax bannaan oo iyagu salaado kale oon salawaatulkhamsihii ahayn ah haddaba salaadan jumcadu waxaa khilaaf ku jiraa ma salaadihii shanta ahaa unbay ka mid tahay oo mid kamiday bedel ka tahay oo duhurkiiya mise waa salaad mustaqilahoo shantii ka baxsan oo waa salaad lixaad marka maadaama hadalkaasi uu jiro oo culammadii qaarkood ay ka dhigayaan furuucdii madhabkana qaarba ay ku dhisan tahay in salaadani salaad mustaqiloo madax bannaan ay tahay ee aanay salaadihii shanta ahayd mid kamidoo duhurkiiyo beddel ka ahayn ama aanay ahayn iyadiioo la gaabiyey maadaama qowlkaasi uu jiro ayuu markaa xaggan soo xijisiiyey salaadaha mustaqilka ee madaxa bannaan lagaga hadli doono salaadani waxaa la ysla ogol yahay qofkii ay ka asaxdo maalintaa de salaadii shanaad inay u tahay oo aanu dee duhurna tukanayn jumcihiina tukanaynin laakiin hadalka aynu sheegaynaa waa mid ku saabsan xagga takyiifinteeda waynu ognahay maalintan dee shan salaadood unbaa waajibaya oo jimcihiina ay mid ka mida tahay laakiin maalintan waxaynu odhanaynaa afar salaadood iyo salaadan jumcahoo iyadu gaarahoo salaad mustaqila ah baa waajibay oo duhur maalinta u dhacay oo maba jiro mise waxaynu odhanaynaa jumcadani waa duhurka laftiisii uuno la gaabiyey ama salaadani bedel bay iyadii ka taho iyadii ayuunbay bedeshay salaad madax banaan ma aha markaa furuucda madhabku waxay u badan tahay inay salaad mustaqila oo madax banaan tahay halkana waynu ku arki doonaa insha allahu tacaala furuuc arrinkaasi ku dhisan musanifku salaada jumcada laba baab buu kaga warami doonaa baabka koobaad waa kanuu ugu magac magaca ku magacaabay baabu salaati اljumuca ka kalena wuxuu ku magacaabayaa musanifku hay-at اljumca baabu hay-ati اljumuca xagga hay-ada waxa uu kaga warami doonaa sunayaashii guud ee maalinta jumcaha qofku uu maaragtay ku maaratay salaada ugu soo diyaargaroobayay qaabkii loo imanayay iyo iyo sidoo kale waxyaalo qofka kusoo dariyaya salaada dhexdeedii halkan baabkan hore oo caawa darsigeenu yahay waxa uu musanifku raximah llahu tacaala kaga waramayaa saddex qaybood qeybta koobaad waa salaadan jumcadu dee waa waajiba iyada hadalkama taagne yay ku waajibtaa cidda ay ku waajibto waa lagaga warami doonaa halkanoo shuruudu wujuubi ljumuca waa lagu sheegi doonaa waxaa kale oo lagaga warami doonaa shuruudu sixati ljumuca wax iyagana la yidhaahdo oo salaadani markii ay waajibto kadib haddana shuruud bay u baahan tahay ay ku ansaxdo oo ay la dheer tahay salaadihii kale markaa taana iyadana musanifku raximah llahu tacaala waa uu kaga warami doonaa waxaa kale oo halkan lagaga warami doonaa shardi ka mida shuruuddaas oo khudbadiiya iyadana axkaamteedii oo iyaduna markaa shuruudo iyo waajibaad ama arkaan iyo sunnayaalba yeelan doonta iyadana axkaamteeda ayaa halkan lagaga warami doonaa biidni illaahi tacaala qeybta koobaad ayuu bilaabay oo shuruudulwujuubkiya waxa uu yidhi man lazimahu الظuhru lazimathu اljumucatu ila اlcabda wاlmusaafira wاlmarأata wاlmuqiima bimowdicin laa yasmacu fiihi الnidaءa aw laa yusmacu fiihi الnidaء min almowdic aladi tasixu fiihi اljumca wاlmariidu wman lahu mariidu yakhaafu dayaacahu aw qariibu yakhaafu mowtahu wman tabtalu hiyaabuhu bilmaطri fi طariiqih waman yakhaafu min aalim intaasuu kaga waramay shuruudda cidda ay salaadani ku waajibto wuxuu hi man lazimathu duhru qofkii salaada duhr ku waajibto lazimathu ljumcatu salaada juma jumcaduna way ku waajibta oo shuruudda wujuubkeedu marka xaggii dadka laga hadlayo afraadii acyaantii waa shuruudihii ay ku waajibi jirtay salaada duhur iyo dee salaadaha kale shanta iiba kullu muslimin kalafin oo de caaqil iyo baalig markaa ku jirto aahiri min alxaydi wاnifaas saasay noo soo ahaan jirtay muslim mukalafa oo aahir ama muslim caaqil baalig aahir intiiba halkan way taallaa markaa dadkii taasi ay ku waajibi jirtay ayay tanna ku waajibtaa ila alcabda marka laga taga wuu yidhi addoonkii salaadihii kale way ku waajibi jireen de afartaa shardi wuu soo gelay halkan markaa shardi baa soo kordhay weeyaan macnuhu oo shuruudda soo korodhay shardigii koowaad waa waa in qofku dee maaragtay an yakuuna ahla liwujuubi salawaat oo halkaa horeynu ka fahmi waa inuu qofku yahay qof salaaduhu ay ku waajibi karaan shardiga labaad ad halkan ka fahmaysaa waa alxuriya xornimo waa shardi kuu soo kordhay walmusaafira buu ku yidhi iyo musaafirkii isagana kuma waajibayso waxaa kuu soo kordhay shardi kale oo aliqaama aada odhanayso walmar'ata iyo gabadhii qofkii dumar ahayd iyaduna jumcadii kuma waajibayso halkaana shardi kalea kuu soo kordhayo addukuura ayuu shardigaasina noqonaya wlmuqiimu bimowdicin laa yasmacu fiihi laa yusmacu fiihi nidaau iyo qofkii deganaa meel aan laga maqlaynin adinka min almowdici meel laga adimo alladii tasixu fiihi ljumuca jumcadu ay ku ansaxaysay kaasina luguma leh waalmariidu kii xanuunsanayey isna luguma leh waman lahu mariidun yakhaafu dayaacah qofkii qof u xanuunsanayey kana baqanaya inuu dayacmo qof xanuunsanaya ayuu hayaa oo dayacmaya hadduu jumcada tago laguma leh aw qariibun yakhaafu mowtah ama qof xanuunsanaya oo uu ka baqanayo inuu geeriyoodo sakaraadkii ku jira waman tabtalu hiyaabuhu bilmaطari fii ariiqi iyo qofka maryihiisu ay ku qoyayaan roobka intuu sii socdo iyo waman yakhaafu min aalimin qofkii ka baqayey qof daalin falaa jumucata calayhim kuwa jumco laguma le shuruudii sheekhu hawlo fara badan ayuu ku soo kordhiyey laakiin waxaad ku soo ururinaysaa waxaan oo dhan sheegta sida culamada qaarkood ay maraana dhib ma laha alxuriya oo cabdigaa inuu maaragtay ka fahmo iyo aldukuura oo halkaa almara ah uu yidhi aynu ka fahno aliqaama haddaad gaar u saarto kutubta madhabka inta badanna gaar bay u saaraan inuu qofku muqiim yahay oo aanu musaafir ahayn kii musaafirka ah isagana dee jumco laguma leh iyo cadamu lcudri lmubiixi litarki ljamaaca halkan man kaana macduura bicudrin yubiixu tarka aljumucaba tarka aljamaaca tarka aljamaaca man kaana macduura waa halkaa alcabd waalmara waman kaana macduura halkaasuu sii raacay waman kaana macduura bicudrin yubiixu tarka aljamaaca qofkii cudurdaar haystay banneeya salaadii jamaca in laga haro markaa maxaa soo gelaya maaa musaafirka laftiisa halkan soo gelaya safarkii dee salaadii jamacada waa ti looga hari karay marka haddaad isaga gaaru saatood aliqaama tiraahdo inta kalena aada markaa halkan soo gelisidna waa caadi ood markaa tidhaahdid almuqiimu bimawdicin laa yasmacu fiihi nida min almawdic aladi tasixu fiihi ljumuca halkaa salaada jamacada keba lama odhanaynin waa safar qasiiray noqonaysa dee safarkaa qasiirka ah u soo geli maayo salaadii jamaacada jumcadiina waa saasoo kale haddaanu adaanka maqlayn oo qofkii hadduu degan yahay meel magaalada ku dhow meeshiisi isaga magaalo maaha ama magaalo way tahay afartankii qof ee salaada jumcada ay ku asaxaysay ayaan joogin magaaladiina way u muuqataa waa u dhowyii kaasi waxaa la eegayaa koonaha magaalada haddii cod dheer lagaga addimo halkanuu degan yahay ma soo gaaraya oo bilaa makarafona cod dheer oo bilaa makarafona haddii lagaga addimo oo qof cod dheeri uu ku addimo qof dhagihiisu ay caadi yihiin ku aad u dhaga fiiqan oo meel fog wax ka maqlaya lama doonayo dadka markaa ku cusleeya xaraj keliya dadka sidoo kale mid dhaga culus oo isagu ilaa dhagta loogu soo dhawaada waxba maqlaya kaana isaga laga qiyaas qaadan maayo laakiin qofkii dhexdhexaadka dadka caadiga ah ayaa laga qiyaas qaadanaya koonaha hadday ka maqli karaan adinka waxaa la leeyahy dadka halkaa degan jumcada waa lagu leeya waa magaalada imaadaano ay jumcaha tukadaan laakiin haddii meeshoodu ay tahay meel aan laga maqlaynin adinkii marka adinku maaha inay masaajidada ka maqlaane koonaha haddii laga adimo wey koonaha iyaga soo haddaan aan markaa codku soo gaadhaynin dee dadkaa jumca lagumale iyagana waxaa lamid a ah kii xanuunsanayay qofki xanuunsanayay isagana dee jumca laguma le waaba xanuunsanaya kii qof xanuunsanaya dul joogay ee hadduu ka taga uu dayacmi isagana jumco laguma le sidii aan jamaacadaba loogulahayn kii qof qaraabadiisa ama ama xaaskiisii cid ay de markaa isku fog yihiin uu markaa xaalad adag ku jiro oo sakaraad ku jiro isagana oo markaa ka baqanay isagoo ka baqan naftu ka baxdo isna culays bay ku tahay jumcadii waa laga daynay kii haddii roob da-ayo roob da oo roobkaas dee dadkii uu qoynayo iyadana kuwaasi markaa jumcadii oogi yani jumco lagu yeelan maayo kii baanayey jidkaba ka baanayey daalin ka baanayey ama bahal iyo wax lamida dee kaana laguma le marka khulaasadu waxay noqonaysaa intanoo keliya m maahe dhammaan cudurdaaradii banayn jiray tarkuljamaaca salaada jamca in laga haro jumcadiina in laga haro way banaynayaan haddii markaa qofkii jumcadu ay ku waajibi lahayd laga helo salaada jumcadu inay waajib tahay qur-aanka iyo sunada nabiga aleyhi salaatu wasalaam iyo ijmaca ummaduba waa ke waa tusiyey qur-aanku wuu tusiye ilaahi subxana watacala wuxu ui ya ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min yowmi ljumucati fascaw ilaa dikri illah wadaru lbeyc marka salaada jumcada loo aadimo u degdega ilaahay xuskiisa waa khudbadii khudbaduna waxay hordhac u tahay salaadii marka haddii khudbadii in loo degdegaa ay waajibtay salaadii maqsuud kaba ahaydna waa min baabi awlaa loo in loo degdegaa dee waajib bay noqonaysaa xadiidta nabigana calayhi salaatu wasalaam way ku sugan tahay jumcada wujuubkeeduyo xadiidkii aariq ibni shihaab aljumucatu waajibatu calaa kulli muslim salaada jumcadu waajib bay ku tahay qof kasta oo muslim ah abu daawud iyo keyrkii soo saara istinaa baa ku jiray xadiidka ilaa arbacatan afar mooyaane cabdun mamluukun aw imraatun aw sabiyun aw mariid afar mooyaane addoon la leeyahay markaa shardigii xorriyada halkaa kaaga soo baxay aw imraatun ama qof dumara iyadana salaaddii jumcadu kuma waajibayso shardigii dukuuraa ka soo baxay aw sabiyun ama ilmo yar dee kaasi markii horeba qofkii marka horeba salaadda ay ku waajibto mid jumcuhu ku waajibta sabigii iyo majnuunkii iyo kuwaasi ahlu takliifkaba aan ahayn kuma waajibayso aw mariidun ayuu markaa xadiidku yidhi ama qofkii xanuunsanayey kii xanuunsanayey marka kii xanuunsanayay ba xadidkaasi sheega xadidka taariq bn waana xadiid culamadu ay saxiixiyeen waxaa markaa mariidkiina la haleeshiinayaa dee dhammaan dadkii cudurdaarada lahaa ee marka horeba jamaacada ka hari karay musaafirkiina dee si gaara isagana waxaaba ugu sugan nabiga alayhi salaatu wasalaam asfaartiisii safaradiisii dhaadheeraaye faraha badnaaya uu geli jiray mid qurana inuu jumca tukaday lama sheegi bale wa idinka ogoo dee carafo nabigu alayhi salaatu wasalaam maalin jumcaha buu istaagay salaad jumcana lama tukan duhur buu tukaday maxaa tusinaya inuu duhur tukaday dee waxaa tusinaya markii la khudbadeeyey kadib baa la adimay jumcadana maxaa la yaqaanay adaankaa ka horeeya khudbadda mise khudbaddaa horeysa de mayana adaan kaa horeeya la adimo kadib baa la khudbadeeya laakiin markii nabigu alayhi salaa slam carafe istaagay horta waa khudbadeeyey markuu khudbadihiisii dhammaystay ayaa adaankiina u dhacay oo adaankaa ka dambeeyey marka waxay tusinaysaa in khudbadaasi maalin jumcana way ahayd de inaanay markaa salaadii jumcaha ahayn salaadani hadday salaaddii jumcada tahay inta la adigo ayaa haddana la khudbadayn lahaa markaa kadib ayaa salaada la tukan laha kan muqiim bimawdicin laa yasmacu fiihi nida laa yusmacu fiihi nidaau min almawdic aladi tasixu fiihi ljumuca isagana xadiis baa de si gaara ugu soo aroorayoo sunanka ku jira aljumucatu calaa man samica annidaa jumcadu waxay ku waajibtaa cidda adinka maqlaya cidda adinka maqlaysa ayay ku waajibtaa marka dee ciddii aan adinka maqlayn oo loola jeedo kii joogay meel aan laga maqlayn ilan hadday la yidhahdo ka maqlay macnaheedu waxay noqon lahayd kol haddaanad adigu maqlayn matalan yar mashquulsanayd ama meel buuqa aad joogtay a jimcihii kugu waajibin walaa qaa'ila bi taasi cidina ma odhanayso marka calaa man samica nidaa ay calaa man bimawdicin yusmacu fiihi nidaa wey waa ciddii joogtay meel adinka laga maqlayo kii dhagaa cuslaa ee aan adaankaba maqlayn de jumcadu way ku waajibaysaa kole aduu magaaladii joogo man samica nidaadu waa bil maaragtay alquwa min xayu ljumla marka dadkii la eego waa dadkii markaa bilquwati wey laa bilficli ma aha inay dhab ahaan imika u maqlaan khasab maaha in ay maqli karayaan oo waa samaacu bilquwati wey laa bilficli wuxuu yihi man lazimathu ظuhr lazimathu اljumucaةu ila اlcabda wاlmusaafira wاlmarأaةa wاlmuqiima bimowdicin laa yusmacu laa yusmacu fiihi nidaau saasaynu u dabdinayna laa yusmacu fiihi aan laga maqlaynin annidaau adinkii min almawdici laga adimo meel meeshii laga adimo aladii tasixu fiihi اljumca meesha jumcadu ay ku asaxaysa marka laga adimo meel aan adaagku soo gaadhaynin qofkii deganaa isna kuma waajibayso walmariidu kii xanuunsanayey de isagana waaba dee cudurdaarkaasu haystaayo kuma waajibayso xadiiskana waa ka sheegay waman lahu mariidun yakhaafu dayaacahu waa saas isna kii qof xanuunsanayey maaragtay qof xanuunsanaya dul joogay ee laga baqayey inuu dayacmo haddii uu ka tago aduu doona qof aan markaa waxbaba isku ahayn aduu noqdo aw qariibun ama qof dhow buu leeyayo khaafu mowtahu geeridiisa ka baqayo waman tabtalu iyaabuhu bilmaطri fii ariiqi waa qofka dharkiisu ku qoyayo roobka da-ya markaa wadada maro marka yadana xadiidkii ibn cabaas baa ku sugan ee uu ku lahaa ninkii marka aad maaragtay maalin roob jiro aada adimayso xaya cala sala halkii aad ahayd waxaad tiraahdaa alaa salluu fii waar guryaha ku tukada jumcada markaad maalin rooba aad dibaysa bu markaasaa ibnu cabaas dadka qaarkood ay markaa wejiga ururi yeelo markaasuu yihi waa sunadii nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam hala yaabin oo maarata ha ariibsanin markaa hadii roobda-ayo dadkii ay markaa qoyayaan de jumcadiiyo jamaacadiiba way ka dhacaya waman yakhaafu min daalimin kii daalin ka baqayay daalin markaa waxaa loo jeedaa in qofkii de maarata waxaweyaan xaq daro wax ugu geysanaya ama haddii si xaqa xoolaa laga qaadanaya xaq baa loogu leeya in laga qaado ama waa la qisaasanaya dee kaasi markaa inaanu xaqu lahayn ayaa halkan ka soo baxaysa laakiin waxay culammadu leeyihiin haddii qofkani uu ka baqanayo cuquubo in lagu qaado dembi uu geystay se uu filanayo hadduu yar meermeero ka meeraysto in laga dhaafayo oo cafi iyo saamaxaad uu filanaya hadduu muddo meeraysto waa laga cafinayaa jumcadii iyo jamaacadii ha iska meeraysto ilaa inta de waxa weeyaan saamaxaadda uu helayo marka qolyaha qaarkoodna ishkaal bay ku keeneenoo de ninkan inuu naftiisa salimo ayaaba xaq loogu leeyahay xaq baa lagu yeeshay inuu isa salimaa xaq loogu leeyahay sidee markaa jumcadii iyo jamaacadii looga ridayaabay qaarkoodna yidhahdeen halkaa ishkaal bay ku keeneen jawaab ay culamada qaarkood bixiyeenna waxaa la yidhi ishkaalkaa ka xoog badanoo jawaabtaasi jawaab markaa muqnica ama qancin karaysa fiqi ahaan qofku ku qanci karaya ma ah wuxu sheekhu falaa jumucata alayhim dadkan haddaba aynu tirinay jumco laguma leh wa in xadaruu xataa hadday yimaadaan masjidkii hadday xataa masjidkii yimaadaan jumca laguma leh dumarkii hadday yimaadaan masaajidkii intay duhurkooda iska tukadaan bay iska tegi karaan ama iyagoon tukanba bay iska tegi karaan marka la aqiimo ama marka salaadaba la galo lagu qabsan maayo oo loodhan maa masaajidka kasoo doonaysa waxaan leenahay de waa sidii idiin fiican inaad tukataan waa sidii idiin fiican kol haddaad timaadeen laakiin iska tegayso cidina markaa kuguma qasbi karta inaad sii joogto jumcada kuguma waajib musaafirkii waa la mid addoonkii waa la kii yaraaye aan qaangaarka ahayn waa saas oo kale wuxuu yidhi ila almariida ka xanuunsanayee xanuun loogu cudurdaaray mooyaane iyo waman fii ariiqihi matarun qofka jidkiisu rooban yahay fa inahumaa labadani idaa xadaraa markay yimaadaan jumcadii lazimathum aljumucatu jumcadu way ku waajibaysaa oo ma noqon karaan labuu ka soo reebay kuwa hore de qof cudurdaar bay lahaayeenoo jumcadaaba ka dhacday mar hadday jumcadii ka dhacday ama ha yimaadaan ama yaanay imanin laakiin labadan lasoo reebay waxaa la eegay cilada oo ciladu waxay ahayd marka qofkan xanuunsanaya jumcada laga dhaafayey ama kan roobka maaragtay uu ku da laga dhaafayey dee socodka ay soconayaan baa dhib ahaa dee dhibaatadii iyagaaba ku dhacay soo maha way dhammaatayba hadda dhibaatadii kolku kii xanuunsanaya isa soo kalifay masaajid yimid wixii laga dhowrayay waabu sameeyey markaa wax hadda jimcada looga dhaafaa meeshan ma taal kan soo qoyayeyna dee kan iska soo dhex qaaday roobki hadduu qoyayna soo qoy hadduu maaratay badbaadayna soo badbaadi hadda masaajidkiibuu joogaa lama odhanayo waad noqon kartaa lama odhanayo oo de cudurdaarkoodii baa meesha ka baxayba wixii laga ilaalinaya meesha u ka baxay laakiin gabadhii hadday timaadday hadday maqan tahay waa qof dumarow ma aragti wa iska bedelayaa ma jiraan musaafirkii hadduu masaajidka ima soo galay haddaanu soo gelin waa musaafirkii oo musaafirnimadii kama kagama baxay samigii waa saasoo kale marka kuwaa kale iyagu awsaaf ay ku sifaysan yihiin oo aan ku kala duwanayn inay guri joogaan inay masjidka yimaadaan ayaa ku sifa ay ku sifaysan yihiinoo iyaga kama dhacay iyaga marnaba kuma laaimayso laakiin labadan iyo kii indhoolaha ahaa ee cid soo kaxaysa aan haysan ee isna isa soo kalifay intuu ul iyo wax qaatay uu maaragtay wadooyinka wax ku dhufdhuftay iska soo socday ee isa soo deetna masaajidkii yimid iyaguna ma noqonayaan kol hadday imaadeen mashaqadaa loo diiday jid jidkaa ay marayaan baa loo diiday dee iminkana jid ay soo marayaan ma jir masaajidkii bay joogaan jumcadii way ku waajibaysaa kuwa waman laa jumucata calayhi mukhayaru bayna alظuhri waاljumucati wاlafضل an laa yusaliya الظuhra ila bacda faraaqi اlimaami min aljumca waman laa jumucata calayhi qofka aan jumco lagu lahayn laakiin ay ka asaxaysa wey qofka aan jumco lagu lahayn se jumcadu ay ka asaxayso mukhayarun waxaa la dooransiin bayna aلظuhri waاljumucati duhurkii iyo jumcadii waa dadkii salaadoodu ansaxaysay dadki ani salaad kii waalaa iyo gabadhii de marka horeba salaaddu aanay ka ansaxayn xaalidka ahayd iyo dee kuwaas meeshan soo geli maayaan laakiin qofkii duhurku uu ka ansaxayey jumcaduna aanay ku waajibin sida musaafirkii iyo gabadhii qofkii dumar ahayd kuwaasi jumcihii way tukan karaan laakiin tabacan liman wajabat alayhim waxay u tukan karaan iyaga oo tabac u ahoo daba jooga oo yacni waxa weeye ku qabsanaya dadkii ay salaadani ku waajibtay oo dumarkii keligood jumco iskama oogi karaan musaafiriintiina keligood jumco iskama oogi karaan sida dhalinyarada qaarkood samayn jira marka raxlaadka iyo meelaha la baxay intay laba bas iyo wax ka haystaan meelahaa iska tagaan maalinta jimcaha iyo hadday doonaan khamiista iyo jimcaha iyo meelaha iskaga soo yar ayay jimcahana halkooda iskaga tukadaan waxaas jimco maaha ahlulwujuub baa la doonaya musaafir baa tahay waa dumar jimco oogay oo kale dumar intay is si gaara maalin jimca u ogay de waxba ka socon mayso musaafirkiina waa saas oo kale laakiin waxay ka asaxaysaa in ay la tukadaan dadkii jumcuhu ku waajiba oo masaajidadii dadku ay ku tukanayeen ay yimaadaan oy la tukadaan dadki saasaa ka ansaxaysa marka mukhayarun saasaa lagu leeyahy waxaa la dooransiinayaa bayna aduhri waljumca inay duhur gaara iska tukadaan iyo inay dadka jumcaha la tukadaan labadaa ayay kala dooranayaan walafdalu hadaba sida fiicani anlaa yusalliya aduhra waa inaanu qofkan aanay jumcadu ku waajibini duhurkii tukan ilaa bacda faraaqi اlimaami imaamku markuu ka dhammaado mooyaane min aljumucati jumcadii marka jumcada laga baxo una tukadaan dadkii jumcadu aanay ku waajibin aynu labada way kala dooranayaan waxa u fiican buu leeyahay sheekhu inay sugaano ilaa jumcada la dhammaynayo aanay iyagu duhurkooda tukan hadday iska tukadaan way ansaxaysaa oo waa caadi markii la addimaba inay dumarku iska tukadaan markii laadi markaan ahay dee waa adaankan dambe iminka adaankii hore ishkaal baaba dee ka jiro oo dadka masaajido badan waxaa laga adimaa waktigii oon soo gelin arrintaana hore inuu baraarujinay sax ahayn marka adaankii waktiga sheegaya dee markaa kan dambe markii la adimo way iska tukan karaan dumarkii iyo musaafiriintii iyo caruurtii iyo kuwii aanay jumcadu kii xanuunsanayay waxaas dhan way iska tukan karaan laakiin waxa u fiican buu sheekhu inay sugaanoo marka jumcada laga baxo kadib uun ay iyagu tukadaan maxaasaa loo leeyahay waxaa sidaa loo leeyahay salaadan jumcadu iyadaa ka kaamilsan oo ka dhammaystiran duhurka maalinta marka waxaa dhici karta inuu masaajidkii yimaadee mar hadday dhici karaysa inuu masaajidkii yimaado dadka salaadii fadliga badnay dadka la tukado waxba yaanu duhurka ku degdegi markaa sheekhu saas uu idlaaqay oo wuxuu yidhi dhammaantood saasaa u fadli badan waana culammada ciraaqiyiinta la yidhaah siday u idlaaqeen qolyo kale oo khuraasaaniyiin la yidhaahdo ayaa iyagu tafsiil geliyey saasaanay muctamad ka dhigaanoo dadkii labaa loo kala qaadaya kuwo filanaya in cudurdaarkoodu uu dhammaado oo rajaynaya in cudurdaarku meesha ka baxo iyo kuwo aan rajaynayn qofkii rajaynayey cudurdaarkiisu inuu dhammaado sida kii xanuunsanayo iyo rajaynaya inuu maaratay fiicnaado uu salaada ka gaadho qoladaa iyaga waxaa u fiican inay iska sugaan oo markay caddaatay inaanay waxba ka gaadhaynin ayay dee iska tukan doonaane horta inta jumcaha la tukanayo ha sugaan qofkii laakiin cudurdaarkiis mesh dumarkii oo kale de dumarnimadii meesha ka bixi mayso iyagu hore isaga tukanayaan oo salaadda awalkeedii fadliga badnaa ayay la imanayaan imaamu nawowi isagu dariiqo kale ayaabu marayoo sharxulmuhadabka uu isagu doortay uu ikhtiyaarayoo wuxuu yidhi dadku labun baa loo kala qaadayaa mid rajo ka qabo inuu jumcaha tago iyo mid ay ka go-an tahay inaanu tegin dee ka go-an tahay inaanu tegin oo cudurdaarkiisa uu iska laazimo halkiisa iskaga tukado dee awalwaqtigaa iska ilaashado waxba jumcaha dadka ayaanu fiirinin haddii uu ka rajo qabo isleeyahay talo ma tagtaa mise waa joogtaa ma tagtaa mise waa joogtaa isleeyahayna yaanu waxba tukanin ilaa inta jimcihii laga baxayo ooy cadaanaysa de inaanu hadda meelu ka gaadhaa aanay jirin waman lazimahu fardu ljumucati laa yusali الظuhra qabla faraaqi اlimaami min aljumuca waman lazimahu fardu اljumuca qofka isaga jumcaha faralkeedu uu ku waajibo laa yusali الظuhra kaasi duhurka tukan maayo qabla faraaqi اlimaami min aljumucati imaamku intaanu ka bixin salaadii jumcada fain sallaha hadduu tukado qabla fawaati اljumucati jumcihii oon dhaafin lam tasixa salaadiisuba asixi mayso fii asaxi lqowleyni laba qowl kooda sixada badan qofkii jumcaha lagu lahaa hadduu duhur un iska tukada ka war iyadii oo aan jumcihiiba weli la tukan markii la addimay ayuunbuu iska tukaday isagoo duhur uu iska caajisanaa ma imikaa socon kartaa ilaa iyo halkaas haddana khubada ay kugu dheerayno halkiisii buu iskaga tukaday duhur uma banaano waa ka xaaraan waa masalada hore waman lazimahu fardu ljumcati laa yusali ay laa yajuusu lahu wey uma banaana inuu salaad duhur iska tukado iyadoo weli jumcihii la tukan waayo ninkan jumcaa ku waajibtay salaada jumcadaa ku waajibtay duhurkani kumabay waajibin maanta jumcaa ku waajibtay hadduu haddaba tukado kadibna salaadii jumcaha la tukado eeg haduu tukado wuu dambaabay salaadaan saxayn buu tukaday hadduu markaa jimcihii yimaado uu dadkii jimcihii la tukado dee si fiican buu yeelay jumcaha un baa waa wixii horena waxba kama jiraan qowlan waaxidan halkaa muran kama jiro laakiin haddii intuu tukado uu iska fadhiisto oonu jimcihii iman deetana jimcihii la tukado jimcihii laga baxo ayaa imaamku wuxuu laba qowl ku leeyahay ma mar dambaynu ilan imika ninkii imika jimca ma tukan karo jimcii baa laga baxay haddaba ma mar labaad duhur tukaynu odhanayna mise tii hore uu ku dambaabay un baynu odhanaynaa bal iyaduuni imika ha ku ansaxdo kol haddaad kaari kugu dhici weyda jimcihii ka tagtay de duhurkii waadigii tukaday waxba mar labaad tuka lagu odhan maayo labada sidee la yeelaya halkaasa imaamka labadiisan qowl ay markaa ka imanayaan marka qowl wuxuu leeyahay dee haddaynu iminka haddana waa tukanaa dee duhurunbuu tukaday soo ma ila jumco kale ma jireen duhurna waaba kii hore u tukaday marka intaynu iminka tukana dee tiisii hore uun aynu u tixgelino waanu dambaabey ilaahay dambi dhaafaa weydiisto jumcuhu ka tegeyna waa ku dambaabay dee duhurkana waa kii tukadee haw markaa socoto kan kalena wuxuu leeyahay may tii hore waxba kama jiraan wuxuu tukanayaa imikuu duhur labaa tukanaya duhurkii horena baatil buu ahaa kanaana saxiixa qowlka saxdii waa in wixii hore waxba kama jiraan yahay waayo iyadoon duhurba isaga lagu lahayna jimca lagu leeyahay ayuu duhur tukanay kan markaa marjuuxa ee daciifka ah oo qowlqadiimkii shaaficiye wuxuu ku binaysan yahay baa la yidhi binaaan calaa ana aljumucata badelun can اduhri in salaadan jumcadu aanay salaad madax bannaan ahayne ay bedel ka tahay salaadii duhur sidaa daraaddeedna dee ninkani asalkiibuu tukadayba ha dembaabo oo maanta inuu tan tukaday ahay laakiin tii asalka ahayd buu tukaday tasixu maca alimi way u ansaxaysaa isagoo dembaabay qowlkan jadiidka oo muctamadkayina wuxuu leeyahay mayane bedel kama ahe jumcadu iyadaa faral asliya ah oo madax banaana marka iyada la waayo ayaa duhurku maalintanoo kale uu bedel ka noqdaa ee iyadu sideeda bedel ugama aha duhurkii bedel ugama aha salaadii asliga ahayd weeyaan maanta jumcadu kaasaa markaa muctamado dadkan ay jumcadu ku waajibtay salaadooda asalkii waa jumca kolkii jumcada la waayo ayay duhur u baydayaanoo bedel ay iyadu u noqonaysaaye salaadan jumcadu iyadu bedel bedelkamay ahayn duhurka waxaana tusinaya baa la yidhi in aanay jumaanay jumcadu duhurkii bedel ka ahayn oo duhurku aanay asalkii ahayn hadday duhurku asalkii ahaan lahayd kaa iyadoon jumcihii la tukan duhur tukaday dee kumaynaan waajibin inuu jumcaha u yimaado waayo asalkiibuu tukaday waxaana la laysla waafaqsan yahay inay waajib ku tahay inuu soo cararo oo uu salaadii jumcada ka soo gaaro marka inay taasi asalkii tahay ayay tusinaysaa wuxuu yihi waman lazimahu fardu ljumucati laa yusali duhra qabla faraagi اlimaami min aljumucati fain sallaha qabla fawaati اljumucati lam tasixa maba asaxayso oo maba guntamayso oo salaadiisaasi waa salaad la-aan wey fii asaxi اlqowleyn markii jumcadu ay dhaafto ayaa waxaa la odhanayaa mar labaad duhurkii tuko oo imika duhur labaad buu tukanay waman lazimahu fardu ljumuca qofkii haddaba jumcada faralkeedii uu laazimo lam yajuz lahu uma banaana an yusaafira inuu safro safara laa yusalii fiihi ljumucata safar aanu jumcaha tukanaynin bacda zawaali inuu safro zawaalka dabadii inuu safraa ma banaana wahal yajuusu miyuu bannaan yahay aysafaru safarku qabla zawaali intaanay qoraxdu zuulin fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan akaam xukun kale oo axkaamtii dadkan ay salaadu ku waajibtay jumcaduya ayuu sheegayaa haddii wakhtigii jumcaha la soo galo oo duhurkii la gaaro wakhtigiisii maalintiina maalin jumcaha ay tahay qof kasta oo salaadan jumcadu ay ku waajibaysay safarkii waa ka mamnuuc waa haddii safarkaasi uu jumcaha seejinayo waayo salaadii way waajibtay salaaddani maxay ku waajibtaa de bidukhuuli lwaqti waqtiga soo gelidiisay ku waajibtaa waqad dakhala waqtigiina wuu soo galay wamaa laa yatimu ficlu lwaajibi ilaa bihi fa huwa waajibun wey wixii aanu waajibku ku dhammaystirmayn ilaa isagii lala yimaado isagii lala yimaado noqonaysa marka in tawaqafat iqaamat ljumucati cala aliqaamati wajabat liqaamatu haddii salaadii jumcaha oogideedii ay ku xidhnaato inuu nagaado oo aanu safrin inuu nagaadaa waajib bay noqonaysa oo salaaddii waajibtay xaq u yeelan maayo inuu safar isku dhaafiyo laakiin haddii markuu safro uu ka gaadhayo tuulooyinka oo de iyagana lagu oogayo salaad jimco oo saxa lagu oogayo oo taa aad ka gaadhid isleeyahay taasi dhib ma laha waa caadi waajibkii dee muu seegine waa kaa waajibkii sidiisii u gutay marka taasi waa caadi laakiin haddii safarku uu yahay safar jumcadii seejinaya xaaraan buu noqonaya deetana markuu safar xaaraana noqdo dee ruksooyinkii safarkao dhan ma yeelanayo salaadii jumcuhu way ku waajibtay markuu markaa ay dhaafto de duhur buu iska tukan laakiin duhurkii gaabin maayo afar ragcadood buu tukan waayo waa caasim bisafarihi nin safarkiisa ku dambaabay buu noqonaya walcaasi bisafarihi laa yatanakasu saad ogeydeen ma ruqsaysan jirin marka markii de jumcadu ay tagta wixii ka dambeeyo ayaa markaa loo ogol yahay inuu eh, inuu tanakuso ruqsaysto waayahay taasi waa bacda zawaal markii waktigu soo galay kadib hadday noqoto haddaba qabla zawaal ka waran waktigii jumcahan weli la gaadhin maalintii jimcaha ma la safri karaa laba qowl baa ku sugan waa intii waagu baryey kadib habeennimada jumcaha waad safri kartaa hadal male laakiin gelinka hore jumcaha waa beriga wixii ka dambeeya bacda uluuci اlfajri wa qabla الzawaal intii waagu baryey duhurkiina aanu waktigiisu soo gelin intaa udhaxayso waa maalinta gelinkeedii hore ma la safri karaa imaamku laba qowl buu ku leeyay qowl wuxuu leeyahay haa waa la safri karaa xagguu ka eegay min xayu naqlu xagga naqliga dee waxaa la soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu maalin jumca a ah safray waxaa kaloo la soo wariyey in nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bnu rawaaxa uu ciidan ku daray uu ciidan hogaami yidhi deetana maalin jumca ay gelinkii hore baxeen oy maaragtay kalaheen cabdillahi bnu rawaaxa deetana intuu yar fikiray is yidhi ciidankuna ha sii socdo adda jumcaha nebiga la tukata calayhi salaatu wasalaam ka daba boodo ciidanka gaadh deetana markii nabigu salaaddii jumcaha tukaday unu arkay ninkii cabdillahi bin rawaaxe ciidanka uu ku daray ee ciidanka dhan hogaaminayey oo tukanay oo la joogo war waa siday maxaa dhacay markaasuu rasuulki ilaahayo waan sii diraye waxaan yar jeclaystay inaan jumcaha kula tukado kadibna aan ka daba boodo markaasuu yidhi wax kasta hadaad samayso horayntaa yaray kaa horeeyeen ajarkay ku kasbadeen weligaa ma gaadhaysi marka xadiidkaasina dee wuxuu tusinayaa baa la yidhi in jumcihii gelinkii hore la safri karay wa min xayu alcaql ama min xayu almacnaa xagga tacliilka haddii la eegana wuxuu qowlkaasi leeyahay dee salaaddu waxay ku waajibtaa bidukhuuli waqtiha waqtigeedoo soo gala salaadii jumcuhuna de waktigeedu waa min azawaal markay qoraxdu suushuu soo gelaya markaa de mabuu soo gelin lam tajib salaadani mabay waajibin salaad aan waajibin de qofku in loo joojiyaa de waxay khilaafsan tahay qiyaaskii bay khilaafsan tahay marka qofkan waxba kuma waajibin de iska safri karaa xaggaasuu qowlkaasi ka eeg qowlka kale isaguna xadiis iyo tacliilba wuu haystaa qowlka odhanaya waa xaaraan oo Eh, weliba ka hore waxaa sii jira aar ibn um eh, ahar eh, cumar radia allahu tacaala canhuyo in aljumucata laa taxbisu an safar ama laa tabi laa taxbisu axada mxua salaada jumcadu cidna safar uma diido cumar bn khaaab radi allahu canhu ayaa intuu maqlay nin leh maanta haddaanay ahayn waa iska safri lahaa iyagoo dad safraysa safar jumcadu cidna ma xabiste kaana waa qoladan dambe qowlkan markaa labaad waxay haystaan xadiis in nabigu alayhi salaatu wasalaam uu yidhi man safara yowma aljumucati dacat calayhi almalaaikatu anlaa yusxaba fii safari qofka safra maalinta jumcaha malaa'igtaa habaarta inaan loo wehelyeelin safarkiisa xagga ilahay inaan looga wehelyeelin safarkiisaasi iyo ku habaarta xagga tacliilkana waxay yidhaahdeen salaadan jumcadu waa mansuubaة ilى اyم mudaafaة ilى اyوم ilى yوم الjumعة waa salaad loo idaafeeyey oo loogu magac daray maalinta jumcaha maalintii waxay ka bilaabmaysaa waa beriga marka haddii waagu beriyo yowmuljumcihi waa la gaadhay salaadii markaa yowmuljumcaha salaaddii jumucaduna qofkii calaaqay la yeelatay inay calaaqa la yeelatayna waxaa ku tusinaya dadkaa aynu lahayn haddii adaanku gaarayo jumcihii way ku waajibaysaa hadday u baahan yihiin maalan si ay salaada jumcada u gaadhaan inay laba saacadood soo lugeeyaan hadday u baahdaan maxaa ku waajiba de inay koob iyo tobanka soo dhaqaaqaan ama tobanka soo dhaqaaqaan si ay salaaddii jumcaha uga soo gaadhaan marka waa adigan ku waajibiyey waa adigan ku waajibiyey inay soo dhaqaaqaan tobanka tobankii miya waktigu soo gaadhay soo galay waktigu muu soo gelin laakiin de inay tobanka soo baxaan waxaa ku xidhan inay jumcadii ka gaadhaan oo maa laa yatimu lwaajibu ilaa bi fa huwa waajibun baad gelinaysaa dee waa la mid a ah haddii ninkan safraya safarkiisaasi jumcadii uu ku seegayso waxaad tidhahdaa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bi fa huwa waajib alka soo geli marka aduu axaadiidta ku soo aroortay masalada labada qowlkay doonto baa waafaqsanaatee wada tacliil cillaa ku suganoo midna maaratay ma asixi kuwii qowlka hore xujaystay iyo kan uu qowlka dambe xujaysanayaaba wada cilaa ku suganoo xagga sixada waxay leeyihiin dacfibaa ku sugan waxa uun meesha markaa soo haraysa labada tacliile midna uu leeyahay dee salaada waqtulwujuubkeedii lama gaadhin ha layska safro afarkii cumaroo isagu saxiixa in aljumucata laa taxbisu can safarna lagu xoojiyo qowlkaasi waa qowl iyo qowlka culimada ay muctamadka ka dhigeenoo isagana tacliilkiisu yahay maa laa yatimu alwaajibu ilaa bi fa huwa waajibuno waxaa laga qiyaas qaadanaya waliba halkani qofkaa jumcada meesheeda ka durugsan ee si uu jumcadii uga soo gaaro u baahan qabla zawaal inuu soo lugeeyo waata lagu waajibinaya inuu soo lugeeyo oo zawaalkii ka uu soo baxo iyadoo qaacidadaasi la ilaalinayo deetana waa lamid bay kaasaana markaa muctamada waxaa muctamada kol haddii jumcihii waagu bariyey inaanad safar curin karin safar aad curinaysaa waktigaasi ma jirayo haddii aanay xaaladu adkayn oo da diyaarad baa kaa tegaysa haddii dadkii aad israacaysanba ay kaa tegayaan hadhow dowladda keligaa waddadii mari kari maysi ama diyaaradiiaba kaa tegaysa waqtigaasoo keli maalintaasay baxdaaba hadaad islaamiyaan waa jimco maanta ma tegaya salaada kadib baan markaa safraya koob iyo tobankay kacaysaaba ama bacda zawaalkii bay kacaysa labiyo tobankii barkay kacaysa salaaddii jimcaho lagu jiro fawaat rufqa la yidhahdaa dadkii aad raaci lahayd baa kaa tegaya marka xaaladdaa iyadaa dee waad iska baxaysaayo cudurdaar baad leedahay walaa tasixu ljumucatu ilaa bishuruuin salaadan jumcadu ma asaxdo shuruud mu ilaa la helo mooyaane axaduhaa midka koobaad an yakuuna fii abniyatin mujtamacatin ma an takuuna waa in salaadan jumcadu ay tahay dhismayaal urursan waa in lagu oogay waa in magaalo meeshu ay tahay guryahoodu ay dhisan yihiin ama ka dhisnaadaan dhagax iyo ciid ama sarab waxaa dhulka lagu qotobinayo ee lagu dhisayo ee loogu talagelin kolba inta la yar fujiista in haddana meel lala tago sida aqal soomaaliga iyo buulka khiyaamta dee kuwaasi dhulka wax yarunbaa uhayo oo dhiga iyo waxunbaa loogu yar dhidbaye laakiin waa wax loogu talagalay in kolba la fujiyo meeshii la doono la geeyo laakiin gurigii dhagaxa ah iyo kii sarabta ahaa iyo waxa lamidkaa ama jingadi iyo wixii lamidka ahaa dee waxaa loogu talagalay halkaa inuu markaa uu ahaado oo eh, uu ku dhisnaado wax markaa kulba guuritaan loogu talagalay ma marka waa inay magaalo tahay dhismayaal noocaa sale meel aan halkaa ahayn jumcaha laguma oogi karo oo xataa dadkii magaaladu intay sir urursadaan meel koona oo ah ka baxaan magaaladii banaankaa jumco kuma soo oogi karaan oo waxay leeyihiin xataa masjidku masaajidada qaarkood baa magaalada meel ka durugsan laga yaaba in laga dhiso deetna du masaajidku qurux badan yahay oo weyn yahay arinamariya kaaba jumcaha iskagasoo tukanay inay qaar badan yidhahdaan baa laga yaaba laakiin halisteeda ay leedahay kol hadduu masaajidku magaalada ka baxsan yahay oo qofkii musaafirka ahaa halkii uu salaada ka gaabinayey uu ma maaratay halkii laga qasrinaya qofka baxaa markaa qasriga ka bilaabayay uu yahay halkaa salaad jumca ku asixi mayso jumcadu waa magaalada dhexdeeda ama masjid lagu oogaya sida keenan oo kale ama banaanba ha lagu tukanaya sida garoon oo kale laakiin waa inuu magaalada dhexdeedii yahay ama koonayaasheedii magaalada ku dheganaa waa inuu yahay aanu ahayn meel ka baxsan magaaladiiyo ka go-an oo ka gaara waa inaanu ahaynoo kuma asaxdo salaadani baadiye kuma asaxdo waxaana tusinaya xadiiskii ibnu cumar magaalada nabiga calayhi salatu asalaam magaaladii ku soo xigtay ee jumco laga oogay jawaafay ahay meel kaloo jumco laga oogayay may jirin baadi dad ahlu baadi ahaa baa jiray oo caraab ahaayoo muslimay jumco ooga laguma odhan nabigu musaafir safar buu geli jiray baadiyeyaashaa uu maaragtay marayo jumco lagama oogi jirin markaa meel miyi ah jumco laguma oogo wthaani an takuuna fii jamaacati shardiga labaad waa in salaadani ay tahay mid markaa jamac lagu oogayo laa tasixu furaada bilijmaaci wey sida laysku wada waafaqsana ijmaaca ah salaadani keli keli looma tukado oo qof keligii salaadu jumca tukanaya dee ma jiro ma ansaxayso wthaaliu shardiga saddexaad an tuqaama biarbaciina rajula axraara baaligiina cuqalaaa muqiimiina fi lmawdici laa yadcanuuna shitaaan walaa sayfan ila lxaajati saacadba ayib halkaasaynu ku joojin insha allahu tacaala wsala allahu waslm ala nabiyina maxamed lah